بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي التعارض بين الأدلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تعارض نطقان laba daliil hadday iska hor imaadaan falaa yakluu kama madhno arrinkaasi ima an yakuunaa labadaa daliil inay ahaadaan caammayni laba daliil oo caama ah, aw khaasayni laba daliil oo khaasa ah, aw axaduha midkood uu yahay caaman caam uu yahay walaakharuka kalena uu yahay khaasan khaas aw amase kullu waaxidin minhuma mid kastoo ayaga labadooda ka ah, caaman uu yahay caam min wejhin dhinac markii laga eego wa khaasan khaas uu yahay min wejhin dhinac kale markii laga eego fain kaana haddaba hadday yihiin caamayni labadaba caam ay yihiin oo amkar ay suurto gasho aljamcu in la kulmiyo baynahumaa labadaa daliil jumica waa la jamcinayaa wain lam yukun haddayna suurogelin aljamcu baynahumaa in la jamciyo yutawaqafu waa laga istaagayaa fiihimaa dhexdooda macnaha waxba eh, la samayn maayo in lam yuclam taarikh haddaan taarikhdii la ogaanin weeye fain culima taarikhu lakin haddii taarikhdii la ogaado fayunsaku waa lagu nasakhayaa almutaqadimu kii hore bilmutahiri kii dambe wakadalika saas oo kale in kaanaa hadday yihiin labadii daliil khaasayni laba khaas hadday yihiin waa sidaasoo kaleo tafsiilkaas ayaa la marinayaa wain kaana axadumaa laakiin midkood hadduu yahay caaman caam hadduu yahay walaakharka kalena u yahay khaasan khaas fayukhasu waa la khasisayaa alcaamu caamkii bilkhaasi khaaskii ayaa lagu khasisayaa wain kaana kulu waaxidin minhuma mid kasta labadooda ka ah haduu yahay caaman caam min wejhin dhinac ka yahay caam wa khaasan khaas uu yahay min wejhin dhinac kale fayukhasu waa la khasisayaa cumuumu kulli waaxidin mid kasta cumuumkiisa waa lagu khasisayaa oo minhuma labadooda ka mid ah bikhusuusi alaakhari ka kale khusuuskiisa ayaa lagu khasisayaa halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa eh, mabxath muhiim ah oo la yidhaahdo altacaarud waatarjiix atacaarud wاtarjiix mabxadkana calaaquli leeyahay nakhigii maxaa yeel naskhiga mara qaarkood uu soo gelaya halkan haddii laba nas ay iska hor imaadaan ama laba daliil oo weeye ama qur-aan ha ahaadaan ama sunna ha ahaadaan labaduba ama midna quraan ahaado midna sunna ha ahaado labadu laba daliil haday iska imaadaan qaabkii aan ula tacaamuli lahayn ayuu mualifku halkan ku sheegayaa waana runtii aad iyo aad buu muhiim u yahay qofka waxaa laga yaabaa in tacaarud uu dareemo mararka qaarkood nusuusta markuu la tacaamulayo laakiin waxaa fiiclan mualifku inuu mabxadkan dib u dhigo oo uu kaga hadlo yani markii uu dhammeeyey adilada waxaa inoo laaban sunnadii waxaa inoo laaban ijmaacii waxaa laaban qiyaaskii marka intaasoo inuu ka dambeeyey si ay fiiclaan lahayd lakin mualifka halkan wuxuu uga jeedaa uun yani nusuustii kitaabka iyo sunnada hadday tacaarud yani dhex maro laakiin kama hadlayo qiyaaskii oo kale haddii tacaarud uu ku yimaado waaya calaa kulli xaal tacaarudkan lagu sheegayo waa fii daahir اlamr qofkan yani nusuusta eegaya ee mujtahidka ah aragtidiisa weeye ee ma aha tacaarud xaqiiqiya ah nusuustan waxay ka timid ilaahay xakiimka ah, xaggiisa marka suurtagal ma aha in ay iska hor timaado isburiso wax suuragal maaha yani ilahi subxana wa tacala hadalkiisa isma buriyo lakiin hadalka basharku isburin kara tacaarud iman karaa marka yani waxaa laga yaabaa qofka mujtahidka ah inuu khalad ka fahmay ama fahamkiisu uu gaaban yahay isagu marka markaasoo kale qaabkan ola tacaamuli lahayn ayuu mualifalka ku tilmaamaya waxaa loo kala qaadayaa nusuustaas ama labada daliil ee iska hor yimid afar xaaladood inay labadoodaba caam yihiin labada daliil ee istacaaruday inay caam yihiin ama inay khaas yihiin ama inuu midi caam yahay midna khaas yahay ama inuu mid caam u yahay min wajhin khaasan min wajhin mid kasta yahay caam min wajh wa khaas min wajh yani midna mid kastoo aya ka ah inuu dhinacna caam ka yahay dhinacna khaas ka yahay kama baxayaan afartaas haddaba haddii labadaba ay caam yihiin labada daliilba waa caam saddex xaaladood baan marinaynaa aljamc wاnask wاtarjiix saasay iskugu xigaan marka oreysa waxan isku dayna labada daliil ee caamka ah ee iska hor yimi inaan jamcinno hadday suuragal tahay wayaan oo mid mid baan ku xambaarno macno kii hore aan yani kale aan ka hor imanayn marka jamcigaasi ayaa ka olaysa tarjiix culammada usuuliyiintu waxay dhahaan aljamcu awlaa min aلtarjiix aljamcu wlaa min atarjiix yani jamciga ka mudan oo ka olaysan tarjiixa haddii uu suurtagal yahay wey maxaa yeelay jamciga waxaa ku jira nusuustii oo lagu camalfalo yani labada daliil baad ku camalfalaysaa midna tuuri mayse laakiin tarjiixa waxaa ku jira inaad mid un qaadad kii kale aad ka tuurto waaya miaalkiisu waxaa weeye nabigu wuxu uhi alayhi الsalaaة wasalam ida dubiqa اlihaabu faqad ahur ama ayuma ihaabin dubiqa faqad ahur yani harag kasta oo la magdiyo daahir buu noqonaya xadiikaas muslim baa wariyey waxaa kaloo nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam laa tantaficu min almaytati biihaabin walaa casabin yani bakhtigii ha kaga intifaacina harag iyo seetoona waayahay biihaabin walaa casabin halkan wuxuu ku caddeeyey harag iyo eh, seetoona inaan bakhtigii laga intiaacayn marka xadiikan dambe waxaad moodaysaa inuu ka hor imanayo xadiikaa hore adika hore wuuu leeya haddii haragii la magdiyo waxa wey daahir buu noqonaya waa la intiacsan karaa xadika dambena wuxuu leeyahay haraga baktiga lama intifaacsan karo oo waxa wey looma dhowaan karo marka waxaa lagu jamciyey lafdiga ihaab ee xadiika hore ku jira in looga jeedo wixii aan la magdinin wixii aan hee markuu nebigu leh alayhi الsalaaة wasalaam laa tantaficu min almaytati biihaabin walaa casabin yani wuxuu uga jeedaa haraggii aan la magdinin haraggii aan la magdinin buu uga jeedaa harag aan la magdinin bakhtiga intaad ka qaadataan ama maytadii markaa intifaacsanin leeyahay marka saasaa lagu jamciya xadiidka horena wuxuu noo tilmaamay hadii la magdiyo inuu daahir noqonayo markaa la intifaacsanayo marka waan jamcinay labadii xadii labadii xadiis sidaas ayaan ku jamcinay waayahay labada xadiid ee caamka ah haddii ay suroo weydo in la jamciyo marka waxaa imaanaysa in eh, uu midkood midkii kale uu nasakho haddii taarikhdan og yahay haddii taarikhdan ognahay oo yani midkan wax nasakhaya uu ka dambeeyey kii la nasakhayey midkood mid kale ka dambeeyey ka damba wuxuu nasahayaa kii hore ka damba wuxuu nasakhayaa kii hore marka kii eh, dambe ayaa lagu camalfalaya ka horena meel baa laska dhigaya oo lagu camalfali maayo miaalkiis waxaa weeye qowlka ilahi u yihi faman tadawaca khayran fahuwa khayru lah an tasumuu khayru lakum aayadda waxay noo tilmaamaysaa qofkii inuu khiyaaru leeyahay bisha ramadaan inuu soomo qofkii mukalafka ah ee qaadirka ee caafimaadka qabay inuu soomo iyo inuu idcaan bixiyo ayay aayaddaasi doorgelisay aayaddaas waxaa ka dambeysay aayaddii kale ilahi wuhi faman shahida minkum ashahra falyasumhu qofkii bisha ramadaan goobjoogu ha soomo aayaddaasi waxay waajib cayn ee ah ka dhigtay soonkii bisha ramadaan waaya marka aayaddan aayaddii hore ka dambaysa soo ma aha hadaba haddaba aayaddanaa nasakhaysa aayaddii horeoo aayaddanaa lagu camalfalayaa in bisha ramadaan soonkeedu yahay fardu cayn oo qofkii uusan khiyaar lahayn inuu idcaam bixiyo waaya haddii haddaba taarikhda aan ogaanay way arrinkaas markaasaan naskhi isticmaalaynaa haddii taariikhdii aanan ogayn oo labada nas midkoodii dambeeyey aanaan ogayn markaa maxaan samaynaynaa xaaladaas waxaa la eegayaa murajaxaad labadii nas fali mahayo ilaa la helo midkood wax ka rajax ka kale murajax waa la helaa murajax baa la wax rajaxaya midkood mid kale ka rajaxaya waaya murajaxaadkuna fara badan yihiin yani murajaxaad eh, fi اlmatn ama fi اdaliil iyo murajaxaad yani sanadka ku jira murajaxaadku fara badan yihiin marka murajax baan raadinaynaa lafdigan ama daliilkan wax ka rajaxa kii kale haddaan tusaale usoo qaadano nabigu wuxuu uhi salى اllahu alayh wasalam kama fi xadiiثi busra bint safwan man masa dakarahu falyatawada qofkii dakarkiisa taabta ha weysaysto waaya xadiikaas waa xadii صaxiix ah xadii kale oo qays ibn al ibn ali uu ka wariyey aabbaheed yani xadii al ibn ali ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaat wasalaam ayaa la weydiiyey ninka dakarkiisa taabanaya isagoo hee isaga oo yani weyse qaba ma weyse ayaa ku waajibaysa oo weysadiisi may jabaysaa markaasaa nabig wuxu uhi alayhi salaat wasalaam laa inama huwa badcatun minka yani waa xubin kaamid aho dakarkii waa xubin kaamid aho weysadii aiixaasna labada xadii marka waxaad moodaa in tacaarud uu ka dhaxeeyo tacaarud baa ka dhexeeyo maxaa yeele xadiidka hore wuxuu noo tilmaamay in qofkii dakarkiisa taabto inuu weysanayo kanna wuxuu leeyahay maya ma weysanayo waayahay oo xubin kaa mid ahun haddaba yani haddaan eegno labadan xadii midkoodii dambeeyey ma garanayo hadduu dambayn lahaa ogaan inuu dambeeyey kaasaan ku nasakhi kale laakiin ma ogin midkooda dambeeyey haddaba maxaan samaynana waan rajaxaynaa waan kala rajaxaynaa midkooda xoog badan baan leenahay tarjiixaadka haddaba markii aan eegno waxaan arkaynaa xadiidka hore masdakar inuu ka xoog badan yahay xadiidka dambe dhowr siyaabood ba uga badan yahay marka koowaad waa axwad ixtiyaad baa ku jira maxaa yeelay xadiidkani wuxuu ku tilmaamayaa dagarka qofka hadduu taabto ama xubintiis taranka inay weysadii ka abayso kan kalena uu leeyahy kaama abayso marka midkayba ixtiyaad ku jiraa kan dhahaya uu kaa weysadii uu kaa jabinaya iyo ixtiyaad ku jira iyo dadaalkii marka kaasaan qaadanayna taasi waa qodob horta xagga ixtiyaadka xadiidka busra ayaa ka xog badan xadidka dalq ibn cali waa arrinka labaadee xagga duruqda iyo riwaayaadka kana xadiidka busra ka riwaayaad badan oo ka duruq badan dadka taiixiyey xadiidka saxiixa ku tilmaamayn way ka badan yihin xadiidkan dalq ibn cali culamada tasixisay waaya xaggan wuu kaga badan yahay aggii manaha sanadkii iyo culammadii kan tasixisa ka badan culamada kan tasixisa agga riwaayaadkii kuwa waris culamada warisay ama asxaabta warisay ayaa ka badan asxaabta kan warisay oo kan halkaas saxaabima wariyay ka laakiin waxaa wariyay busr bin safwaan iyo abu hurayra iyo jaabir iyo badan baa xadiidkaas ka soo arooray wa arrinka saddexaade wuxuu naga naqlinayaa xadiidka busra baraa'adii asliga ahayd naaqibun can ilbara'a alasliya bara'ada asliga waxay ahayd qofka asal ahaan in dakarkiisa hadduu taabto ama xubintiisa taranka inaysa waysada ka jabayn saas asal ahayd marka xadiidka busraa yimid uu naga raray bara'adii asliga ahayd bara'adii asliga ahayd ayuu inaga raray laakiin xadiid dalqa bni caliy bara'adii asliga ahayd buu nagu baaqi yeelayaa sida asalka ahayd buu nagu baaqi yeelaya wuxuu leeyahay dee marka horeba waysada muusan jabinaynin soomaha dakarka inuu qofka taabto waa un sidii wax iska beddelaya ma ziyaada cilmi baa la socda xadiika basr bin safwaan maadaama baraa'adii asligaheed uu naga naqliyey ziyaada cilmi ayaa la socota annaaqilu can albara alasliyati wla asagaa mudan in la qaato oo laga hormarinaya kii maaratay laga hormarinaya kii asliga lagu baaqi yeelaya xaaladda labaad waxa weeyaan tacaarudka labada daliil inay khaas ahaadaan labadaba waa khaas marka dariiqadii hadda kii caamka aan soo marray saddexdii xaaladood umaan marinaynaa oo ahayd jamci hadduu jamcigii suuroobi waayo in la kulmiyo naskhi haddii taarikhda la ogyahay haddii taarikhda aan la ogeynna tarjiix in la kala rajaxo saddexdii baan marinaynaa tusaalihiis waxa wey markii jamciga aan samaynayno xadiidkii jaabir uu kaga hadlay sifadii xajka nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidkaas ayaa wuxuu ku tilmaamay jaabir radi allahu tacala nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu duhurkii ku tukaday maalintii ciidda ahayd yowma naxri maka inuu ku tukaday xadiidkii ibni cumarna radi allahu tacala wuxuu tilmaamay inuu nabiga calayhi salatu salam salaaddii duhuru ku tukaday mina minana ka baxsanayd maka marka labadaas xadii in la jamciyo ayaa loo baahan yahay imaam nawowi jamciyo wuxuu ihi labada xadiis waxa lagu jamcinaya in nabiga calayhi salaatu salaam uu xaramka yimid dabeetana uu dawaafay dawaafkii rukniga ahaa dawaaf lifaada inta cadcaydu aysan zuulin ka hor dabeetana salaaddii duhur uu ku tukaday maka wakhtigii awalkiisu ku tukaday dabeetana mina uu ku laabtay oo markaa salaaddii duhur mar labaad uu ku tukaday oo asxaabtiisa u tujiyey marka labadii xadii sidaasaan ku jamcina xadiidkii jaabir iyo xadiidkii ibni cumar xaalada labaad waxa weeye taas waa haddii jamcigii uu suurtogalo hadduu jamcigii suurtogeli waayo oon la jamcin karin oo aan ognahay labadooda mid ahaan inuu ka dambeeyey midkii kale kii dambe ayaa wuxuu nasakhaya kii hore miaalkiisuna waxa weye qowlka ilahi yidhi ya ayuha nabiyu ina xalalna laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahun aayaddaas suurat alaxsaab ku jirta waa aayadda kontonaad ilahi wuxuu ku tilmaamay inuu ilaahay subxana wa tacala u banneeyey xaasaskiisan iyo dumarkii kale uu nabg ala slam doono inuu guurso axlana laka azwaaj kala tati ujurahuna wamarkat yamiinukum afal calayk wabanaati camika wabanaati camaatik wabanaati khaalika wabanaati khaalaatka aayaddaas ilahi wuxuu ku tilmaamay in maaragtay dumar kalena uu guursan karo aayaddii ka dambaysay aayaddaati ka sii dambaysay waxay tilmaamtay inaysan nabiga alaih slat salaam xalaal u ahayn dumar dambe inuu guursado laa yaxilu laka annisaau min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnuhun aadadaba ayadan waxay nasakhaysaa aayaddii hore oo ilahi subxana wa tacala wuxuu ka xaaraameeyey nabigiisa alayi slam inuu dumarkiisan hadda jooga markaa u haystay inuu eh, la guursado eh, aayadda horena waxay tilmaamtay inay bannaanta waaya haddii naskii uu suuroobi waayo oo taarikhda aanan ogeyn markaa tarjiixii ayaan eh, isticmaalaynaa oo labadii daliil ee khaaska ahaa waan kala rajaxaynaa miaalkiisuna waxa wey xadiidkii maymuuna radi allahu tacaala canha oo zawjada nebi ahayd sala allah aleh wasalam ayaa waxay tilmaantay nebi ala slam inuu guursaday isagoo hee asagoon muxrim ahayn oo xalaal ah nabig wuxuu guursaday bay tii asagoo xalaal ah oon muxrim ahayn ibnu cabaasna wuxuu yihi nabig alah slam wuxuu guursaday maymuuna asaga oo hee muxrim ah, xadii ibn abbas wuxuu leeyay nabig alay slam guursaday maymuuna asagoo xarman oo muxrima ah. maymuunana waxay tiri asagoo xalaal uu guursaday marka waa la kala rajaxo la rajaxay qowlka maymuuna ayaa la rajaxay waxyaabaha lagu rajaxayna waxaa ka ah waa saaxibat lqisa yani qisada iyadaa iska marka iyadaa yani arrinkeeda iyo shaanigeeda oo wax ogaalsan qof kale ibn cabaas iyo heyrkiiba qofka naftiisa isagaa uga xogaalsan dadka kale waxaa kaloo lagu ayiiday o lagu xoojiyey maymuuno waxaa waafaqay xadiikeedii xadiikii abi raafic abu raafic asna wuxuu caddeeyey nabiga calayi sla inuu guursaday maymuuna isagoo xalaal ah waaya anaana safiir u ahaa buui udhexeeyey labadooda anaa rasuul ergey u ahaa nabig alayhi sla slam oo arrintaas waxa weye ka shaqaynayay ayuu yidhi marka maadaama uu ergigii khaaska nabig alay slam arka u diray u ee arrinta la baashiray asagaa ibn cabaas uga xogaansan arrinka saddexaad waxaa weeye maymuune iyo aburaafic labadaba qaangaad ayay ahaayeen markii qisadan ay dhacaysay lakiin ibn cabaas qaangaad muusan ahayn ilmo yar buu ahaa marka maadaama ayagu dabdiga uga dhow yihiin laba qofna ay yihiin dabdigan uga dhow yihin ka weyn yihiin weeye qowlkooda laga hormarinaya qowlkii ibn cabaas xaaladda saddexaad waxaa weeye axwaasha tacaarudka labada deliil inuu midna caam yahay midna khaas uu yahay marka midka caamka ah waxaa lagu khasisaya midka khaaska ah miaalkiisana waxa weye qowlka ilahi uu yihi wsaariq wsaariqatu faqطacuu aydiyahuma aayaddan waxay caddaynaysaa in qofkii gacanta laga goynayo wax yar hadduu xaday wax badan hadduu xadaba ila ilaahay wuxuu ihi qofkii wax xadaa rag iyo dumar waxay yihiinba gacanta ha la jaro ilahay marka waxa la xadaya qadarkiisa aayaddan ma caddayn wax yar iyo wax badanba in gacantii lagu jarayo ayaa ayadan laga qaadan karaa laakiin waxaa lagu macnaha khasisay xadiidka nabigu ala sl la tuqdacu yadu saariqina fi rubci dinaarin fasaacidan yani gacanta tuugga lama jari karo wixii aan gaaraynin rubuc diinaar diinaar rubuci iyo wixii ka sii badan marka xadiidka cumuumkii aayadda ayuu khasisayaa cumuumkii aayadda ayuu khasisayaa haddaba haddii labadii daliil ee istacaaruday midna caam u yahay midna khaas u yahay caamkii waxaan ku khasisanaa haaska oo arrinkoodu iska sahlan yahay iyaga tafsiil badanba ma leh aayadda wasaariq wasaariqtu qadac aydiyahuma waa caam xadiidka laa tuqdac yadu saariqin ila fi rubci dinaarin fasaacidan waa khaas haddaba khaaskan waxaan ku khasisanaa caamkii oo qofkii tuugga ahaa gacantiisa la jari maayo hadduu xado wax aan gaaraynin rubuc diinaar diinaarkii dahabka ahaa afar meelood meel xaaladda afraad waxa weeye labada daliil ee tacaarudku ka dhaxeeyo mid kasta oo ka ah dhinacna waa ka caam dhinacna waa ka khaas yani dhinac ka kale uu caamsan yahay dhinacna ka kale uu khaasan yahay mid kasta ayay ka ah markaas cumuumka mid kasta waxaa lagu khasisaya khusuuska ka kale ayaa lagu khasisayaa miaalkiisu waxaa weeye ilahi wuxuu uhi wاladiina yutwafawna minkum wayadaruuna أزwaaجa yatarabbasna بأnfusihinna arbacata أshhuri وcaشhرa yani dadka dhimanay ilaah yidhi waxa wey ka tegaya xaasas xaasaskooda waxay ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban cisho aayaddaas haddaba waa caam aayaddaas he waa caam waxay caam ku tahay gabadhii uurka lahayd iyo tii aan uurka lahayn ayay caam ku tahay oo gabadho hadday uur leedahay hadayn uur lahaynba ayadani waxay noo tilmaamaysaa in afar bilood iyo toban habeen ay ku ciddo tirsanayso laakiin waxay khaas ku tahay gabadhii ninkeedii ka dhintay oo gabadhii la furay ma soo gelaysa ayadan ila waxay tihi ayaddu waxay tilmaamaysaa waladiina yutawafawna minkum waydaruuna aswaaja aayadda kale ah suuratu طalaaq ku jirta waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun dumarkii uurka lahaa ciddadoodu waxaa weeye inay uurkii dejiyaan aad u fiirso aayaddan waxay khaas ku tahay gabadhii uurka lahayd waxayna caam ku tahay tii ninkeedii ka dhintay iyo tii la furay ama si kale ninkeedii u kala tageen mar hadday uur leedahay cuddadeedu waxaa weeye inay uurkii dejiso aayadda hore cumuumkeedii waxaa lagu khasisayaa aayadda dambe ayaa lagu khasisayaa aayadda hore cumuumkeedii waxay tilmaamaysay gabadhii uurka lahayd xataa inay hee iyo ti aan uurka labadaba inay ciddadeedu tahay mar hadday ninkeedi ka dhinto afar bilood iyo toban habeen marka cumuumka waxaa lagu khasisayaa aayaddan dambe oo waxaa leeyahay gabadha uurka leh iyada kuma jirto haddii mar gabadhu uur leedahay ninkeedii ka dhinto waxa wey waxay ku cidi tirsanaysaa uurka inay dejiso ee ma aha ciddadeedu afar bilood iyo toban habeen ma aha marka cumuumkii aayaddii hore waxaa lagu khasisay khusuuskii aayaddii dambe oo gabadhii uurka lahayd laga saaray ciddadeedu waxay noqonaysaa inay uurkii u dejiso ama ha noqoto gabadh ninkeedii ka dhintay ama aysan noqonin taana daliil baa tusiyo daliilka tusiyo waxaa weeye takhsiiskaas xadiidkii subayca alaslamiya gabadhaas radi allahu tacala canha markii ninkeedu ka dhintay habeenne yar kadib bay umushay dabeetana nabi calayhi salaat wasalaam wuxuu u fatwooday in ay guursan karto marka taas waxay tusinaysaa gabadha uurka leh haddii ninkeedu ka dhinto in aayadda baqara cumuumkeeda ayna soo hosgelaynine waxa way ciddadeeda noqonaysa in uurkii dejiso uun waaya ida tacaarada hadday iska hor imaadaan nudqaani laba falaa yakluu weliba wuxuu uga jeedaa laba dliil dliil adilada kale ma ahee waa kitaabki iyo sunnadii ayuu uga jeedaa idaa tacaarada nudqaani laba dliil oo kitaabki iyo sunnadii hadday iska hor imaadaan falaa yakluu arrinkaasi ka maran maahayo ama kama baxayo ima an yakuunaa inay labada dliil ahaadaan caamayn labadaba caam aw khaasayn ama labadaba khaas ay ahaadaan oo axaduma midkood caaman uu yahay walaakharka kalena khaasan uu yahay oo kullu waaxidin minhuma mid kastoo labadooda wakaasan khaas uu yahay min wejhin dhinac uu khaas ka yahay fain kaana haddaba hadday yihiin labadooba caamayni labadaba caam hadday yihiin oo amkana jamcu baynahum ay suurtagal tahay in la jamciyo jumca waa la jamcinaya hadday suurtagal tahay in la kulmiyo waa la kulminaya wain lam yumkin haddayna suuragal ahayn aljamcu baynahuma in la kulmiyo yutawaqafu fiihima waa laga istaagaya in lam yuclam taarikhu taariikhdii haddii aan la ogayn ilaa taarikhda laga ogaado fain culima taarikhu taarikhda hadii la ogaado fayunsak اlmutaqadimi kii horreeyey waa lagu nasakhayaa bilmutaahiri kii dambeeyey wakadalika saasoo kale in kaana khaasayn labadaba hadday khaas yihiinna waa sidaas oo kale oo tafsiilkaas ayaa la marinaya wain kaana axaduma laakiin haddii midkoodu yahay caaman caam walaakharu kalena khaasan khaas uu yahay fayukhasu waa la khasisaya alcaamu kii caamka ahaa oo lagu koobaya wain kaana kullu waaxidin minhuma mid kastoo ayaga ka mid ah hadduu yahay caaman min wejin dhinac hadduu caam ka yahay wa khaasan min wejin dhinacna uu khaas ka yahay fayuhasu cumuumu kulli waaxidin minhuma bikhusuusi اlaakhar mid kasta cumuumkiisii waxaa lagu khasisayaa ka kale khusuuskiisa ayaa lagu khasisayaa wa ama alijmacu ijmaaci miya fahuwa asagu itifaaq culamaai alcasri culammadii casriga ama zamanka isku xilliga noolaa heshiiska ay ku heshiiyeen weeye ama isku waafaqeen calaa xukmi alxaadiثati mas'alada xukunkeeda isku waafaqeen wanacni waxaan oga jeednaa bilculamaai culamada halkan waxaan oga jeedna alfuqaha fuqahana oga jeednaa wanacni bilxaadiثati masalada waxaan oga jeednaa alxaadiثati sharciyati dhacdada sharciga ah macnaha masalada sharciga ayaan oga jeednaa waijmacu hadi اlummati ummaddan ijmaaceedu xujatun xujo weeye duuna hayriha ummadaha kale laakiin maya ummadaha kale ijmaacoodu xujo ma aha liqowlihi salى اllahu عalayh wasalam taasna waxaa daliilu hadalka nebigu yihi sal اlه alيه waslam laa tajtamicu ummatii ummadayda kuma kulanto calaa dalaalatin baadi oo sharcu sharciguna warada wuxuu la soo arooray bicismati اlumma ummaddani inay macsuum tahay oo waxa weeye gefkii iyo khaladkii laga dhowray waayahay daliilkan waa daliilka saddexaad ee adiladii muttafaq calayhiga ee culimmadu ay isku waafaqsanayd ahaa waa ijmaaci daliilka koobaad adilada muttafaq calayhi waxa weeye kitaabka ka labaadna waa sunnada ka saddexaadna waa ijmaca ka afraadna waa qiyaaska marka ijmaacu waa daliilka saddexaad ee adilada culimmadu isku waafaqsan yihiin ah ijmaacu isilaaxan waxaa looga jeedaa itifaaqu culamaءi اlcasri calى xukm اlxaadiثa yani culammada casrigu eh, zaman wada nool hal muddo wada nool ah, hal yani xilli wada nool in ay isku waafaqaan xukumka dhacdada ama masalada xaadii yani waa arrin dhacday ama masale dhacday weeyaan marka xukumkeeda inay isku waafaqaan culummada zaman wada nool ama xilli wada nool ayaa waxaa la yidhahdaa ijmaac waaya marka itifaaq lagu yidhi itifaaq lagu yidhi waa inay dhammaantood isku waafaqaan culimmadaas waxaa kaa baxay hadduu mid ka mida ah u khilaafo marka ijmac meesha ma imanayo marba hadduu khilaaf uu jiro haba yaraadee dee markaas ijmac ma aha masaladii culamaa ulcasri markii la yidhina fuqahada mujtahidiinta ayaa looga jeedaa waxaa kaa baxaya muqalidiintii ayaa kaa baxaysoo qofkii muqalidka ahaa waxa weeye asagu cibro ma leh ijmaaciisu yani ijmaaca looma eegayo inuu waafaqiy inuu khilaafo toona sidoo kale culamada aan fuqahada ahayn baa meesha ka baxaysa oo luqada nuxaadii iyo waxaa kaa baxaya xataa usuuliyiinta laftooda culmo badan saarta way ka baxayaan culammadii dee aan fuqahada ahayn o dhan baa meesha ka baxaysa marka lu yidhi calaa xukmi اxaadiana xaadiadan waxaa looga jeedaa yani xaadiadii sharcigahayd ayaa he looga jeedaa ama xukumkii sharciga lakin axkaamta luqawiga iyo waxyaabahaas ijmac lama dhaho waxaa laga hadlaya axkaamta sharciga ah waayahay mualifku wuxuu tilmaamay in ummaddan ijmaaceedu xujo yahay ummadaha kale ijmaacoodu aanu xujo ahayn ummadihii hore ee naga horreeyey ee ummaddeenna ijmaaceedu laakiin waa xujo ama waxaa weeye asaga iyunbaa muctamar ah waxaana daliil u ahaa arrinkaas xadiidka nebigu yidhi sal la la tajtamic ummatii cala dalal ummaddayda kuma kulanto baadi yani ummaddayda kuma heshiiso wax khalad ah kuma kulanto oo waa ummad macsuum ah ilaha subxaana wa tacala ayaa gefkii iyo khaladkii ka dhowray waaya ama ijmacu ijmaci miya fahuwa asagu itifaaqu culamaai alcasri culammadii casriga ah iswaafaqitaankoodii iyo inay isku afkartaan oy isku waafaqaan weeye culammadii zaman wada noolaa calى xukmi اxaadiثati masalada xukumkeedii wanacni waxaan oga jeednaa bilculamaء culammadii halkan waxaan oga jeednaa alfuqahaaa fuqahadan oga jeedna wanacni biاlxaadiثati dhacdadii waxaan oga jeednaa ama masaladii alxaadiثati الsharciyati xaadiثadii ama masaladii sharciga ahayd ayaan oga jeednaa oo waxaa kaa baxaysa masaaisha aan sharciga ahayn ayagu wixii laisku waafaqo ee dadku ku heshiiyaan ama ahluluqadu ku heshiiso maalan kaas ijmac lama dhaho waijmacu hadi ummati ummaddan ijmaaceedu xujatun xujo weeye duuna hayriha eyrkeed la'aantii oo ummadaha kale ijmaacooda ummadihi naga horreeyey ijmacooda xujo ma aha liqowlihi sal allah alay waslam au daliil laa tattabic ummati ummadeeda kuma kulanta cala dalaalati baadi wa sharcu sharcigana warad wuxuu la soo arooray bicismati ummati ummaddan inay macsuum tahay ayuu caddeeyey oo ilaahay subxana wa tacala gafkuu ka ilaaliyey walijmaacu ijmaacii xujatun xujo weeye cala alcasri اthaani zamankii waxa weeye dambe ama casrigii ka dambeeyey casrigii culammadii mujmiciinta ahaa ijmaaca uu ka dhacay zamankii ka dambeeyey waxa wey xujo ayuu ku noqonaya asmaanta ka dambaysaba wa fii ayi casrin iyo zaman kasta kaano ahaa yani zaman kasta oo ka dambeeyey asmaantii zamankii ay culamadaas ijmaaca ay rideen xujo ayuu ku noqonaya walaa yushtarada lamana shardiyo inqiraadu lcasri ahlu casrigii dadkii yani casrigaa noolaa ee ijmaac uu ka dhacay inay dabar go'aan ay dhintaan hardi maaha cala saxiixi sida saxiixa ah fain qulnaa haddaan dhahno inqiraadu اlcasri ee ahlu casrigii inay dabar go'aan ay dhintaan waa hardi shardu shardi haddaan dhahno yuctabar marka waxaa la tixgelinayaa oo cibro la siinaya qowlu man wulida qofkii la dhalay qowlkiisa fii xayaatihim noloshooda culammadaas ijmaacu ka dhacay qofkii eh, zamankoodii ama intay noolaayeen dhashay qowlkiisaa la ictibaarinayaa oo watafaqaha markaa fiqigii bartay oo wasaara noqday min ahli ijtihaadi culammadii ahluijtihaadka ahaa ka mid noqday mujtahid noqday ayaa markaa qowlkiisii muctabar buu noqonaya hadduu khilaafo markaas ijmac meesha ma imanayo ijmac meeshuu ka baxaya walahum waxa ay leeyihiin culammadii ijmaaca riday haddii aan dhahno inqiraad اlcasri waa shardi an yarjicuu inay ka laabtaan cala dalika alxukm xukumka inay ka laabtaan way leeyihiin walijmacu ijmaacuna yasixu ku asaxaa biqowlihim culummada qowlkooda bificlihim iyo ficilkooda iyo biqowli bacdi bad inay maaragtay eh, ay hadal ku dhawaaqaan eh, qowlkooda ayuu ku asaxaya wabificli bacdi badna ay sameeyaan waintishaari dalika iyo arrinkaas inuu faafo wasukuuti lbaaqiina intii kalena ay ka aamusto canhu xaggiisa mualifkakan wuxuu ku tilmaamayaa masaa'il ijmaca ku tacalluqda wuxuu tilmaamayaa ijmacu inuu xujo yahay oo culummadaas zamanka ijmaaca uu ka dhacay noolayd zamankoodana waa xujo asmaanta ka dambaysana waa xujo zamanka yani casriga ka dambeeya ama jiilka ka dambeeya culummadaas xujuu ku noqonaya jiilka ka sii dambeeya iyo fii kulli zamanna xujo ayuu noqonaya marka xujo ayuu noqonaya waxa weeyaan waxaa waajib ah in ay ijmaaca qaataan mana khilaafi karaan mana khilaafi karaan haddii maalan asxaabtu ay qowl ku ijmaacdo taabiciintii ma khilaafi karaan qowlkaas taabic taabiciinta ma khilaafi karaan yani ilaa qiyaami saaca qowlkaa lama khilaafi karo xujo ayuu ku noqonayaa asxaabtii iyo ciddii ka dambaysay ee taabiciintii ilaa qiyaami saaca maxaa yeele ijmaacu wuxuu diidayaa khilaaf waayahay halkanuu mualifku leeyahay walaa yushtaradu inqiraad alcasrin wuxuu uga jeedaa yani culummadii mujmiciinta ahaa casrigoodii inuu maaragtay dhammaado shardi ma aha oo dhintaan dhammaantood culamada ijmaaca samaysay dhammaantood inay dhintaan oy dabar go'aan shardi ma aha si ijmaacii loo xujaysto shardi ma aha ijmaacu xataa ayagoo nool marba haddii ay iswaafaqaan ayagoo noolbu xujo noqonaya ayagana xujo ku noqonayaa dadka ka dambeeyana xujo ayuu ku noqonayaa masalada laba qowl ku jira qowl dhahaya yani inqiraadulcasri shardi ma aha iyo qowl dhahaya waa shardi laakiin qowlka xooga badan waxa weeye inqiraadulcasri inaysan shardi ahayn oo mar hadduu ijmaaci dhaco markaasu hirgelaya oo xujo u noqonaya hardi ma aha in ay dhintaan culammada ijmaacu ka dhacay qowlka labaadna wuxuu leeyahy waa shardi oo inqiraadu اlcasri in ay dabar go waa shardi laakiin qowlkaa hore ayaa xoog badan wuxuu qowlkan dambe u leeyahay inqiraadu lcasri waa shardi wuxuu leeyahay waxaa suurtagal ah mujtahidiintii bar ka inay ka laabtaan qowlkii intay nool yihiin maadaama qofkanuu nool yahay waxaa dhici karta ra'yigiisu isbedelo marka ilaa ay ka dhimanayaan ismagacoodii ma hirgelayo laakiin qowlkaa hore ayaa xujo ah oo xoog badan oo in inqiraad ulcasri uusan shardi ahayn ayaa xoog badanoo sababtuna waxaa weeye taabiciintu waxay xirjaysteen ijmaacii saxaabada ayagoon weli dhammaanin asxaabtii oo weli bar kasii nool yahay ayay ijmaacooda deliishan jireen oo ay u arki jireen inuu xujo yahay midda kale haddii aan dhahno inqiraad اlcasri waa shardi waxaa ka laazimaya inuusan ijmacba xasilinba ijmacba inuusan he xasilin ayaa ka laazimaysa maxaa yeelay zaman kasta qof baa dhalanaya qof baa dhalanaya qofka waxa laga yaaba inuu dhow cilmigii shareecadu barto oo faqiih uu noqdo oo mujtahid uu noqdo marka qofka waxa laga yaba hadhow inuu khilaafo ijmaacii culammadii ka horraysa inuu khilaafaa dhici karta marka waxaa ka laazimaysa qowlkan dhahaya inqiraad اlcasri waa shardi inuusan ijmaacba uusan xasilin oo waxaa weeye ijmaacii meesha uu ka baxo ayaa halkaa ka dhalanaysa haddaba mualifku wuxuu yidhi haddaan inqiraad alcasri waa shardi waa qowlkii labaad waxaa la eegayaa qof qowlka qofkii dhasha zamanka culimmada ay maarata ijmaacu uu ka dhacay intay nool yihiin ciddii dhalata ayaa la eegayaa oo markaa fiqiga barata isla markaana mujtahid noqda hadduu qof u dhasho inta ay culimmada ijmaacu ka dhacay nool yihiin oo qofkaasina fiqigu barto oo mujtahid uu noqdo oo min ahli ijtihaad soo galo qowlkiisa waa la ictibaarinaya hadhow markuu weynaado ee fiqii uu noqdo haddii culimmadii ka horraysay uu qowlkooda khilaafo dee markaa ijmaac ma xasilayo waa qowlka haddaan dhahno inqiraad alcasri waa shardi sidaas darteed waxaan qowlkan waxaa ka laazimaysa ijmaacda inuusan xasilinba waa qowl daciif waxaa kaloo ka laazimaya haddaan dhahno inqiraad alcasri waa shardi culummadan ijmaaca uu ka dhacay laftirkooda inay ka laaban karaan intay nool yihiin ijmaaci ka laaban karaan iyagoo ijmaaci ka dhacay way ka laaban karaan ay waqti ka laaban karaan xukunkii ay ku ijmaaceen mid ka mid ah ka laabto waxa way ijmac meeshuu ka baxaya waxaa kaloo mualif halkan noogu tilmaamay markuu leeyahay walijmaacu yasixu biqowlihim wa bificlihim ijmaacu inuu ku hirgalo siyaabo kala duwan mar qaarkood ijmaac wuxuu noqon karaa ijmaac qowli ahoo culammada qowlan bay wax u heshiin karaan ama isku waafaqi karaan marka ijmac qawli ayuu noqon karaa ijmac ficlu noqon karaao inay ficlan waxaad sameeyaan oo waxaa weeye ayagoon wixii ku dhawaaqinba ay ficil ahaan shayga u sameeyaan oo markaa eh, maadaama ummaddii oo dhan ay waxa samaynayso oo qof inkiran la waayo ijmac ficli ah ayuu noqonaya waxaa kaloo jira ijmac sukuuti ah ijmac sukuuti waa maxay inay culummada qaar ka ah ay qowl ku dhawaaqaan intii kale ay ka aamusta ama qaar ka mida ah culummadii ay shay sameeyaan intii kalena ay ka aamustaan oysan ku inkirin kaana ijmac sukuuti ah ayaa la maadaama ay culimmadan kale ka aamuseen oo qoladaa qowlkan tidhi aysan ku inkirin ama qoladaa ficilkan samaysay aysan ku inkirin waxaa laga qaadanaya inay ku waafaqsan yihiin ayaa halka laga qaadanaya waaya maadaama hadday khilaafsanaan lahaayeen oo inkiri lahaayeen oo dhihi lahaayeen dee arrinkaa idinku waafaqsanin waxaa weeye ijmac sukuuti u noqonaya lakin bishardi inuu faafo waxaa shardi ah qowlka culimmada badh ay sameeyeen inuu faafo oo culimmadii kale u gaadho ama warkii uu soo gaao ama ukunka malada ku dhawaaqeen culmadii kale u gaao dabeetna ay ka aamusaan mar hadday ka aamusaan waxay tusinaysaa in he ay ku waafaqsay marka wuxuu noqonaya ijmaac sukuuti ah marka xujo weeye ijmaca sukuutiga ah walijmacu ijmaaci xujatun xujo weeye cala alcasri aani casrigii labaad ayuu xujo ku noqonaya wuxuu uga jeedaa casrigii kadambe casrigii culammadii mujtahidiinta ijmacu ka dhacay wafii ayi casrin iyo casri kasta ayi casrin kaani iyo zaman kasta oo jira oo ka dambeeya casriga mujtahidiinta ijmacu ka dhacay xujo ayuu ku noqonayaa walaa yushtarda lamana shardiyo inqiraadu alcasri casrigii inuu dhammaado shardi maaha cala saxiix yani culamadaas mujtahidiinta inay dhammaadaan oy wada dhintaan shardi maaha suu ijmaaci u hirgalo ama uu xujo u noqdo fain qulnaa haddaba haddaan dhahno inqiraadu alcasri casrigii inuu dhammaado shardu shardi yuctabaru waxaa markaa la eegayaa oo la tixgelinaya qowlu man qof qowlkii welida la dhalay fii xayaatihim xayaati culamaai mujtahidiin culamada mujtahidiinta ee waxa wey ijmaacu ka dhacay intay noolaayeen qofkii la dhalay ayaa la eegaya qowlkiisa watafaqaha markaana fiqigii bartay oo wasaara min ahli اlijtihaad oo ka mid noqday ahlu ijtihaad ama culamada mujtahidiinta ka mid noqday oo hadduu markaas waafaqana de waa khayr hadduu khilaafana markaas dee ijmaacii meeshuu ka baxaya walahum waxayna u leeyihiin sidoo kale culamada yani ijmaacu ka dhacay an yarjicuu inay ka laabtaan can dalika alxukm xukumkaa ay ku ijmaaceen inay ka noqdaan way leeyihiin waayahay inta ay nool yihiin cala alqowli haddaan dhahno inqiraad alcasri waa shardi laakiin haddii aan dhahno inqiraad alcasri shardi ma aha kama laaban karaan mar hadduu ijmaacii dhaco xataa qofkii ka mid aha culimadii mujmaciinta ahaa ee ijmacu ka dhacay kama laaban karaa ayaga laftirkooda xujo ku noqon ijmacaas kama laaban karaan waaya walijmacu ijmaac yasixuu ku asaxayaa biqowlihim qowlkooda ayuu ku asaxayaa culimmadii mujtahidiinta inay yani ijmac qowli dhexdooda maro wa bificlihim ficilkooda inay wax sameeyaan oo markaa ay maarata ficil keliya ay sameeyaan oo aysan qowlba ku dhawaaqin wbiqowli bacdi badh in uu hadalkii ku dhawaaqo ama xukunka ku dhawaaqo wabificli bacd badh inay shaygii sameeyaan waintishaari dalika qowlkaas ama ficilkaas barhkood ay sameeyeen ama ay ku dhawaaqeen inuu faafo oo culimmadii kale uu gaadho wa sukuuti albaaqiina intii kalena ay ka aamusaan canhu arrinkaa ay ka aamusaan oysan ku khilaafin culimmadaas qowlkaa tidhi waxay noqonaysaa ijmaac sukuuti ah wallahu tacaala aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed